alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira baabka laba boqol iyo saddexiyo siddeetan oo riyaadu saalixiinka ka mida alimaamu nawowi waxauu yidhi raximah llah baabu taxriimi altacdiibi binnaari fii kulli xayawaanin xata annamlati wa naxwiha baabu taxriimi altacdiib cadaabistu inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayo ama la caddaynaayo baabkeedii weeyi ay baabu dikri ama bayaani taxriimi tacdiibi binnaari naari dab in lagu cadaabaa dab in cid lagu cadaabaa inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayo u baab yahay fii kulli xayawaanin wax kastoo nool in dab lagu cadaabaa inay xaaraan tahay xataa namlati quraanjada kulay ku tahay wa naxwiha iyo ashyaada la midkaa sida shilintaoo kale ama gafanaha ama qaniinka kullu daalika in dab lagu ridaa waa xaaraano ma banaana bilqaafku idin qoraya sharaxa laftiisu qam qoraya calaa kulli xaal waa isla halkii hadday xata namlati tahay iyo hadday xatalqamlati tahay mid walba waa soo gelaysaa waayo marka tan la sheegay wa naxwiha bay ta kalena soo gelaysa xata alqamlati xabadda injirtaa kulay ku tahay wa naxwiha iyo waxa la midka ah ama ha noqoto quraanjo ha noqoto ama qaniin ha noqoto ama shilin ha noqoto kullu daalika in dab lagu ridaa wax xaaraan weeyo ma bannaana waa wax nool dabna allaahumba wax ku cadaaba sida kale wixii dulina waa in loo dilaa sun ha lagu dilo ama laba dhagaxa laysu barkiyo naftana waa inaan lagu silcin silcinta nafta lagu silcinayana waxay soo gelaysaa dadka qaarkood siday sameeyaan inay shilintiiyo waxyaalahaasoo kale qodax intay ku mudaan ay kaga tagaan waa nafley waxani waxaa la doonayaa inaan marka waxaweeye Eh, si yani markay daalli noqoto shay kastoo daalina waa la dili karaa bahal ha noqdo ama mid sare ha noqdo shaygu hadduu daallin yahay kullu mu'din wax kastoo tabci ahaan wax u dhiba sidiisa in la dilaa waa shay mashruuca oo sharcigu amray weeye ha yeeshee sida loo dilaya waa inay noqon si nafta lagu silcinaya waa inay noqon waxa lagu dilayaana dab waa inay noqon in allaha kataba alixsaana cala kulli shay faida qataltum faaxsinu lqitla waida dabaxtum faaxsinu dibxa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu waajibiyey ixsaanka ayuu sharciyeeyo waajibiyey shay kasta in loo ixsaan sameeyo haddaad doonaysaan inaad wax dishaan qaabka wax u dilaysaan wanaajiya haddaad doonaysaan inaad wax gowracdaanna qaabka u gowracaysaan wanaajiya see loo wanaajinaya waa in loo raaxeeyo naftana aan lagu silcin xataa neefka marka la biraynaayo saawiraan waxba karaynin in maantao dhan lagu kirkiro maaho lagu silciyo waa in lasoo soo soofeeyaa oo mididoo markaa soofaysan oo afweyn oo aan hortiisa weliba neefka hortiisa lagu soofayn ya waa in loola yimaadaa iyadoo la qarsanayo dabeedna si kedisa ah waa in marka waxa weeye birta loo mariyaa in birta loo mariyaa marka calaa kulli xaal sida markaa nafta lagu silcinayo in la sameeyo ma aha waa in loo naxariistaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan cidda naxariisata allah baa u naxariista cidda arlada ku sugan u naxariista yacnii allaha korreeyaa idin naxariisan doona xadiiska kun iyo lix boqol iyo lixyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labiyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala bacasanaa rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalama fii bacsin faqaala in wajadtum fulana wa fulana lirajulayni min qurayshin samaahum faaxriquuhuma binnaar qaala wuxuu yidhi abu hurayra bacaanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaana diray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baana diray abuu hurayra odhanaya fii bacsin ay fii jeyshin mabcuusin ciidan la diray xaalaannu ka mid nahay buuna diray fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam in wajadtum fulaanan wa fulaanan haddaa heshaan hebel iyo hebel lirajulayni min qurayshin laba nin oo quraysh ka mid oo gaala ah wa sammaahum waana magacaabaye fa axriquuhumaa labadaa nin guba binnaari dabka guba waa laba gaal oo quraysh ka mid ah ayuu wuxuu yidhi hebel iyo hebel haddaa heshaan guba buu yidhi oo dabka guba waxaa ka muuqata labadaa nin inay tacaddi ziyaada ah oo gaalnimada ka dheeraada inay la yimaadeen iyo colaad dheeraada ay la yimaadeen oo ilaa maxaa looga soo gaar yeelay gaaladii kalee badnayd ee qureysheed maxaa looga soo gaar yeelay waxay ku tusinaysaa waxaa looga soo gaar yeelay nebiguna u amray markan hore ciqaabtii ugu darnayd iyo dilkii ugu xumaa in lagu dilo oo ah in la gubo inay nimankaasi ahaayeen niman colaad siyaado ah iyo la dagaalan siyaado ah iyo xumaan dheeraad ka ah gaalnimada inay la yimaadeenoo yacni marka ay ku kaceen uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xiina aradna alkhuruuj markaannu doonno inaanu baxno ayuu wuxuu nagu yidhi innii kuntu amartukum an tuxriquu fulaanan wa fulaana anigu waxaan ahaa mid idin amray an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad gubtaan mid idin amray ayaan ahaa waina annaara laa yucadibu biha ila allah waina annaara dabkana laa yucadibu biha kuma cadaabo ila allahu allah mooyaane cid kale waxba kuma cadaabto allahoo qura wax ku cadaaba axad wax ku cadaabaan allah ahayni ma jiro ama ila allaahu ay u hayr allah oo ila bimacnaa hayrutah fain in wajadtumuuhumaa haddaa heshaan labadaa nin faqatuluuhumaa dila bimacnaa ha gubina sida kale u dila rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore inuu amray labadaa ninee gaaladaa in la gubo inuu markii hore amray nebigu calayhi salaatu wasalaam baa xadiisku sheegaya kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa heshaan labadaa nin dila waayo dabka allaahum baa wax ku cadaaba laa yucadibu biha ila allah marka waxaa laga qaadanayaa shay nool inaan dab lagu cadaabin oo marka xadiiska uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa annaara laa yucadibu biha ila allah waxaa laga qaadanayaa shaynaba noocuu doonaba ha noqdee wax nool in dab lagu cadaaba inayn inoo bannaan bannaanayn xaaraan inaga tahay waxaana laga qaadanayaa markii dambe in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday oo loo sheegay dabka inay wax ku gubaan inaynay u bannaanayn marka markii loo sheegay taas ayuu sidan nebigu amray oo amarkii hore wax ka beddelay waxaan laga qaadanayaa amro amar ka dambeeya in la qaadanayo la fulinayo waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam isagoo raxmad badnaa haddana waxa weeye meesha ku munaasibka adayga inuu ku adkaan jiray oo raxmatun maca xazmin raxmadu marka waxa weeye maqaamkeeday leedahay xasmiga iyo go'aankuna meeshiisuu leeyay haddii meeshii waxa weeye raxmadda u munaasibka ahayd loo isticmaalo adayg iyo shiddo dee munaasib noqon mayso meeshii waxa weeye u munaasibka ahayd yacni xasmiga iyo go'aanka adag in laga qaatana haddii raxmada loo isticmaalona iyadana markaa dee xikmaddii waa khilaafsan tahay marka arxamu nnaas isagoo nebigu ah calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu naxariista badan haddana go'aannada munaasibka ah ee xasmiga iyo go'aanka u baahan iyo hal adayga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid hal adag buu ahaa xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddexiyo afartan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kunna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fii safar cabdullahi bn mascuud waxa uu yidhi waxaannu ahayn maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa fii safarin safar gudihii qaar nebiga weheliye ayaannu ahayn faintalaqa lixaajatihi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tegey lixaajatihi dantiisa ayuu u tegey yacnii danta naftiisa inuu korka qabto oo soo xaajo guto fa ra'aynaa xummaratan macaha farkhaan waxaannu aragnay xummaratan shimbir yaroo cas baanu aragnay waa nooc shimbiraha ka midoo casba xumaro la yidhahdaa oo macaha farkhaan ay weheliyaan laba shimbiroodoo yaryar oo dhal ah fa akhadnaa farkhayha waxaannu qaadannay labadii shimbirooda yaryaraa dhasha ahaa ayaannu qaadannay fa ja'at alxummaratu waxaa timi shimbirtii casayd baa timi fa jacalat waxay gudagashay tucarishu xaalay markaa garbaheeda saa u kala bixinayso oo sidii wax hadhaynayoo kale ay iska dhigayso oo marba ay hoos u soo degayso yani saasay u goobyaalaysaao dhashii bay baadhbaadhaysaa fa jaaa anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebiga ayaa yimi calayhi asalaatu wassalaam fa qaala wuxuu yidhi ama man fajaca haadihi biwaladiha yaa tan kaga argagixiyey biwaladihaa ubadkeedii rudduu waladaha ilayha rudduu celiya waladaha ubadkeeda ilayha yada xaggeeda u celiya wa ra'aa qaryata namlin wuxuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam qaryata namlin quraanjo magaaladeed buu arkay waxaa loo jeedaa meeshay ku urursan yihiin ay ku fara badan yihiin oo qad xaraqnaaha aanu gubnay saxaabigaa odhanaya meesha ay quraanjadu degantahe ku badnayd baanu gubnay qad xaraqnaaha waxay noqonaysaa sife ka noqonaysaa qaryata namlin waana dhici kartaa takhsiis bay qaadatay in laga xaaleeyo fa qaala markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi man xaraqa haadih yaa gubay tan qulnaa waxaanu nidhi naxnu annaga ayaa gubnay qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam innahu laa yenbaqii an yucadiba binnaari ila rabbu nnaar innahu sha'niye laa yenbaqii uma habboona bimacnaa uma bannaanaa looga jeedaa laa yenbaqii hadday nusuusta ku timaaddo waxay u timaadaa shay ama mustaxiila oo aan dhici karin ama shay xaaraanaan bannaanayn innaga hadalkeenna caadigaa laa yenbaqii marka la yidhaahdo waa shay laga fiican yahay oo in la sameeyo aynay ahayn laakiin nusuusta saa maaha qur'aan iyo xadiis hadday ku timaaddo ama shay xaaraan ay ku timaadaa xaraamun sharcan aw xaraamun qadaran shay aan qadar ahaan dhacaynin ee qadar ahaan u xaaraana bimacnaa mamnuuc u aho aan dhacayn ama sharci ahaan xaaraan u aho aan bannaanayn labada mid ahaanunbay u timaadaa wamaa yenbagii lilraxmaani an yattakhida walada waa shaygii qadar ahaan aan dhacayn laa yenbagii hada lilmuttaqiin markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaatunkii dahabka ahaa oo iska saaray ou markaa yani yidhi laa yenbagii hada lilmuttaqiin uma bannaanu u jeeda muttaqiinta uma bannaana fasaaqda waa u bannaanyay muraadku maaha laakiin taqwadu inay ka zajrinayso ayaa looga sii jeedaa wailaa dhammaan markaysaa raggii de xaaraan buu ka yahay dahabku xaaraan buu ka yahay uma bannaana ama muttaqiin ha noqdaan ama fusaaq ha noqdaan qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innahu sha'niya laa yenbagii uma habboona bimacnaa uma bannaana an yucadiba binnaari dab inuu ku cadaabo ilaa rabbu nnaar dabka kii u saaxiibka ahaayoo allah ah mooyaane cid kale inay dab ku cadaabtaa xalaal ma aho ma bannaana rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey qowluhu qaryata namlin qaryata namlin hadalkuu yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye mawdicu namli maca namli waa quraanshada meesheeda weeye maca namli quraanshadu markaysa markaa la jirkeeda ay ahaatay ee ay markaa waxaweeye ku sugan tahay yacni quraanshadu meesha isugu timaadda qaryata namlin laga tilmaamaya oo qaryada min alqaryi baa laga keeno qaryigu waa maxay waa kulankaiyo ijtimaaca weeye dayadina waa ku kulansantay meesha xadiiskan waxaa laga qaadanayaa raxmadda nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanayaa iyo sida waxyaalaha nool loogu dhimrinaayo iyo sida loogu naxariisanayo iyo diinka in laynagu amray in markaa loo naxariisto waxyaalaha nool shimbirta dhasheedii laga qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inkiray waa diiday yaa kaga argagaxiyey buuhi markaasuu u celiyey ubadkeeda waa raxmad loo naxariisanaayo loo tidhaayo yacni dadka mu'miniinta ahi waa raxmad badan yihiin cid ma dhibayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshii qudhaanjadu isugu soo ururtay ay isugu timi ay degganayd in la gubo nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waa xadiis ku soo aroortay saxiixa ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qisooday nebi nebiyada ka mida oo qudhaanja qaniintay oo deedna wada laayey waxalle wixii quraanjo meesha joogay markaasaa allah wuxuu ku yidhi sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiisku saxiixu ku sugan yahay fahallaa namlatan waaxida madaatan quraanjo keliya dishi ma in quraanja ku qaniintay daraaddeed ayaad markaysaga waxaan yacnii waxaasoo quraanjaa oo ilaahay u tasbiixsanaya aad u laysay yacnii quraanjadan ilaahay bay u tasbiixsanaysaa waa khalqi ilaahay abuurtay oo allaha caabudaya allahna u tasbiixsanaya marka wax dhiba haddaynay kuu geysan waxba ha yeelin waxyaalaha la reebay bayna ka mid tahay in qudhanjada la laayo calaa kulli xaal laakiin wixii mu'di ah ee ku dhibaaya yacni xaalka caynkaasa waa bannaantahay laynta la laynaya xadiiskani wuxuu sheegayaa inaynay bannaanayn dab inuu wax ku cadaabo allah mooyaane rabbunnaarna waa allah waa dabka abuurtay ee dabka lahaa waa allah weeye marka cala kulli xaal dab waa inaan waxba lagu cadaabin quraanjooyinka iyo qaniinka dabka lagu gubaayo ama bahalaha godadkooda lagu gubaayo yacni waxaweeye ta noocaasi marka waxa ma bannaanaa si kale ha loo dilo laakiin sidaa ayaa lagu samaynay ama xabadda iyo in lagu dhuftaa hadduu shaygu mu'di yahay oo wax dhibayo yacni gubis maaha waa qatli waxaa jira hadda bahallaydhka la geliyo loogu talagalay ashyaada xasharaadka ah sida markaysaga duqsiga iyo kanaacada iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah eh, ayaa markaa jira asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waxyaalaha caynkaasee laydhka la gelinaayo ee eh, dabeed markaa waxa weeye markaa eh, dilaya ashyaadaa duulaya yacni dilaya baabulixraaq ma aha waa baabulqatli bay noqonaysaa buuli saas aawadeed dhibi kuma sugna in qalabka caynkaasa la isticmaalo waayo gubis ma aha buuri fatwada sheikh waa saas wallaahu aclam xadiidka laba boqoliyo afariyo siddeetan baabu taxriimi matli alghaniyi bixaqin talabahu saaxibuh baabu taxriimi matli alghaniyi qofka khaniga ah ee hodanka ah ee maalka leh meermeerintiisu inay xaaraan tahay baabkeedii weeye bixaqin xaq uu meermeeriyo yacnii dayn uu meermeeriyo xaqaasoo talabahu saaxibuhu ciddii lahayd ay ka dalbatay oo ka doontay war xaqaygii isaguna marba inuu dib u dhigoo meermeeriyaa mar hadduu helayo oo markaa wuxuu iskaga bixiyo uu haysto xaaraan weeyo ma bannaana qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha ina allaha allah ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha inaa ammaanooyinka guddaan oo u guddaan ilaa ahlihaa ehelkeeda u guddaan ciddii u ehelka ahayd ammaanooyinka inaa u celisaan baa allah idin amraya wa qaala tacaala allah waxauu yidhi fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii i'tumina amaanatah fain amina hadduu aamino bacdukum barhkiinba bacdan barhka kale falyu'addii ha gudo oo ha bixiyo alladii kii uutumina la aaminay amaanatahu ammaanadiisii ha gudo ha celiyo oo ciddii lahayd ha u celiyo aayadda hore waxay ku soo degtay sida mashhuurka caanka ah furihii kacbaday ku soo degtay fatxu maka markay dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ka furtay qoladii furaha kacbada hayn jirtay waa ka qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam furihii baa laga qaaday kacbadana nebigaa loogu furay calayhi salaatu wasalaam qaraabada nebiga qaarkood baaba jeclaystay in furaha kacbadana loo dhiibo oo nebiga weydiistaa la yidhi yaa rasuulallaahi furaha kacbada iigu daro ii dhiib aayaddaa soo degtay ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha markaasaa qoladii hayn jirtay furaha kacbada ayuu nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam waxay noqotay lagama qaadi karo waa ammaano waa in loo celiyaa sidii bay markaa qoladii ugu sugan tahay ilaa yowmina haada oo ilaa yowmi alqiyaama cid daallima mooyaane cid kale kama qaadi karto marka ammaanooyinka in la celiyo baa aayadda laga qaadanaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal madlulghaniyi dulmun qofka qaniga ah ee hodanka ah meelmeerintiisu dulmun dulmi weeyi waidaa utbica axadukum cala mari'in falyattabic waidaa utbica marka la raacsiiyo axadukum midkiin lagu xawilaa loo jeedaa calaa malii'in mid buuxa yacnii mid wax haysta lagu xawilo malii'u waa kaa buuxee waa qanigii falyatbac ha raaco muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay macnaa utbica waxaa looga jeedaa uxiila haddii marka waxa weeye xoolihiisii loogu xawilo oo la yidhaahdo yacni dayntaad igu lahayd hebel baan ku ka qaado hebelkuna dee uu xoolo leeyahay yacni xawiilaadda ha aqbalo waa mid buu xawilaya iyo mid lagu xawilayo iyo hantidii markaysa markaa taxwiilka ahayd iyo iyo inuu qofku meli yahay yacni wax haysto mid faqiir oo mucsiran waxba haysanoo isaguba deynta uu ka soo saari waayey hadduu yidhaahdo isaga u raac ta noocaasoo kalea ah marka waxa munaasib noqon mayso inuu raacaana oo yidhahdo isagaan ku hadhayaana marka waxa weyaan markaa mid laazim ku maaha laakiin waxaa qaydku yahay waa calaa mali'in kaa lagu xawilayaa oo la odhanaya dayntii isaga u raac isagaan ku leeyahay waa inuu yahay mid malii'ah mid khani ah waa inuu yahay marka kaasoo kale waa inuu raacaa aw ka aqbalaa maya ilaaba ilaa adigu isiin waa inaan odhan mar hadduu marka kanba uu yahay mid xoolale uu yahay laakiin hadduu siin waayo dee asal waxaa daynta u ahaa kan baa asal u ahaa xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa madlu haniyi dulmun qofka haniga ah meermeerintiisa ciddii xaqa ku lahayd uu meermeeriyaa ama deynta ku lahayd waa dulmi waa nooc dulmi ah qofku hadduu mucsir yahay inuu deyntii iska bixin waayaa dee dulmi ma aha ee waajib waxaa in laga sugo wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay mid waxa weeye faqri u saaxiibo dee aan waxba haysanin hadduu yahay daynna lagu leeyahay fa nadiratun ilaa maysara kii daynta ku lahaa waxaa saaran inuu ka sugo ilaa wakhtiguu helayo inuu ka sugo ayaa markaa saaranoo waajib ku ah inuu ka cafiyaana waa uga khayr badanta marka midna waa waajib midna waa sunne inuu ka sugaa mar haddaanu haynin waa waajib inuu kaba dhaafo ka cafiyaana waa sunne waxay ka mid tahay ashyaada sunnaha ee sunnuhu waajibkii la nooca ahaa uu ka khayrka badan yahay anwaacdaasay ka mid tahay xadiis kale wuxuu sheegayay layi lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ya ruuxa qaniga ah meermeerintiisa qofkii daynka ku lahaa u meermeeriyo hore u siin waayaa yuxillu cirdahu wa cuquubatah wuxuu xalaalaynayaa sharaftiisa inuu wax ka sheego waa ninkii daynka ka soo saari waaye oo daynkii ima siinayo ya yacni waxa weeye inuu markaa ka cawdo xaq buu wa cuquubatahu iyo inuu ciqaabo bimacnaa inuu xidho yuxilli cirdahu waxay yidhahdeen culammadu waa shikaayatahu waa cabashada uu ka cabanayo ciqaabtana waxaa laga tilmaamayaa waa xidhista uu xidhayo xidhista uu xidhayo marka wakhtiga yacnii ay dulmiga noqonaysaa waa marka deynka wakhtigiisii ay gaadhay ama laga dalbay masalan deyntu hadday wakhti lahayd ay tahay mid ajal lahayd wakhtigaasaan yacni deynta waxaa lagu qaatay wakhti bay leedahay laba sano baan dayntaa ku bixinayaa xilligaa xilligiisaa haddana xilligaa xilligiisaa marka labadaa sano buuxsamaan baan dayntaa bixinayaabaa ballanku ahaa waa dayn mu'ajal ah oo ajal bay lahayd iyadoo sababuu ku noqdo daynkaasi xaalli aynay jirin laazim maaha ka hor in la bixiyaa in la bixiyaa laazim maaha laakiin wax xaalli ka dhigaya hadday soo darriyaan sida qofkii daynka lahaa baa dhintay maalkii baa dhaxal noqday wuu iska bedelay markaa deynkii inuu mu'ajal yaho xaalli buu isu bedelay waa in markaa degdeg loo bixiyaa degdeg in loo bixiyaa sabab xaalli ka dhigaysa haddaynay jirin wakhtigii ballanku ahaa ka hor in la bixiyaa laazim ma aha dulmina noqon mayso haddii la bixin waayo dulmina noqon mayso haddii la bixin waayo dayn iska mutlaq ahaydoo iska sii daysnayd hadduu dalbo ciddii lahayd laazim waxaa noqonaysaa hadduu hayo inuu bixiyo hadday marka horeba xaalli iska ahaydna waa saasi leeg hadday mutlaq ahayd oo u dalbana waa la mid markaa saas buu sheikhu u yidhi bixaqin talabahu saaxibuh kan ajalka lahaa ee wakhtiga lahaa hadduu markaa qofkii iska dalbado wakhti ka horeeya dee ka horeeya la siiya waa ixsaan oo nooc samafal ah laakiin laazim maa ah. dalabkiisa uu dalbaday keliyana xaalli ku noqon maayo wakhti bay leedahay wakhtigaagii laakiin ixsaan inuu u sameeyo u hormariyo lahu fiihi ajrun ajar baa ugu sugnaanay baabka laba baabu karahati cawdati alinsaani fii hibati lam yusallimha ila almawhuubi lah noqoshada qofka ku noqonaya karaahada la karaahiyaysanayo ayuu u baab yahay fii hibatin deeq uu bixiyey uu ku noqonaayo hibadaasoo lam yusallimha aanu u sallimino siinina u dhiibin ila almawhuubi lahu kii markaa la siiyey hibada afka ayuu ka siiyey waxaasaan eh, ku siiyey hibadiina waxay laazimo ku noqonaysaa in gacanta laga geliyo qofkii taasay laazim ku noqonaysaa in laga noqdaa iyadaan qofkii loo sallimin waan gacanta laga gelinin laakiin afku laga siiyey waa shay karaahiya weeye waa makruuh wa fii hibatin wahabaha liwaladihi wasallamaha aw lam yusallimha iyo hibo inuu ku noqdaa deeq inuu ku noqdaa inay karaahiyo tahay hibadaasoo wahabahaa uu siiyey liwaladihi ubadkiisa yacni uu siiyey ilma u dhal uu siiyey wasallamaha waa u dhiibay oo gacantuu ka geliyay aw lam yusallimha ama uma dhiibin oo gacanta kama gelin taa inuu ku noqdaana waa karaahiyo muxuu liwaladihi ugu qaydayaa liwaladihii wuxuu ugu qaydayaa isaga markaa waalidku waladkiisa wuxuu siiyo waa kaga noqon karaa waa shay u bannaan ha yeeshee waa laga fiican yahay laakiin qof kaloo aan ubadkiisa ahayn wuxuu siiyo ee uu gacanta ka geliyo kagama noqon karo hadduu yah waan ka noqdee sii waxay noqonaysaa dee waxba kama jiraan inuu ka noqdaana xalaalu ma aha waa hibadii qof kale uu siiyo gacanta ka geliyey saas aawadeed buu ugu qayday wa fii hibatin wahabaha liwaladihi wasallamaha aw lam yusallimha ta kale la mid noqonayso marka labaduba labada noocba waa karaahiyo yani waa laga fiican yahay ha yeeshee xaaraan maaha wa karahati shiraa'ihi shay'an yacnii shaygii uu afka ka bixiyey oo ballanqaad bay iska noqonaysaa waa wacdi noqoshada uu ku noqonayo waa mid marka laga fiican yahay weyy oo wafaaga markaysaga ballanka iyo la oofiyo waa fiican tahay in ballanfur la sameeyo oo wacdigii la ballan qaaday laga noqdaana waxay ka mid ahayd sifooyinkii xunxumaa bay ka mid ahayd wa karaahati shiraa'ihi shay an tasadaqa bihi min aladii tasadaqa calayh shay uu sadaqadaystay inuu iibsadaa inay karaahiyo tahay buu u baab yahay shaygaasoo tasadaqa bihi uu sadaqadaystay min aladii kii uu ka iibsado shiraagay ku tacalluqdaa tasadaqa calayhi uu ku sadaqadaystay tasadaqa bihi waa shayga la sadaqadaystay ee sadaqadu ku dhacday tasadaqa calayhina waa shakhsiga lagu sadaqadaystay la siiyey aw akhrajahu can zakaatin aw kafaaratin wa naxwiha ama uu soo saaray eh, zake uu ka soo bixiyey aw kafaaratin ama kafaare uu soo saaray oo kafaare uu bixiyey wa naxwiha iyo ashyaa la mida ashyaadii uu zake u bixiyey ama kafaaro gud markaysaa u bixiyey ama wax la mida yagana inuu iibsadaa karaahiyo weeye oo qofkii uu siiyey ka iibsado walaa ba'sa bishiraa'ihi min shaksin aakhara qad intaqala ilayh walaa ba'sa bishiraa'ihi wax dhibi kuma sugna bishiraa'ihi iibsiga uu ka iibsanaayo shaygaas min shaksin aakhara shakhsi kale uu ka iibsanayaa shakhsi kale inuu ka iibsadaa oo kuu siiyey aan ahayn dhibi kuma sugna shakhsigaa kale oo qad intaqala ilayh oo shaygaasi u guuray yacanii dariiq sharciyuu shaygaa kale ugu guuray shakhsigaa kale dariiq sharciyuu shaygaasi ugu guuray dariiqaa sharciga ha noqdo hiibe ha noqdo iib ha noqdo dhaxal ha noqdo yacni markaa iska siin ha noqdo noocu doonaba ha noqdee dariiq sharciga hadduu cid kale ugu guuro oo qof kaleo qofkuu siiyey aan ahayn uu gacanta u galo sharcan inuu ka iibsadaa dhibi kuma sugnaa sheekhu dhowr masale ayuu baabkan u baabaystay afar masalo ayaa ku sugan masalada koowaad waxa weeyaan qofku wixii uu bixiyo afka ka bixiyo qof aanu u sallimin oo gacanta u gelinin inuu kaga noqdaa waa karaahiyo waa laga fiican yahay waa qodob shaygaas qofkaa weli gacantiisii ma gelin laakiin af ahaan baa loo siiyey madaahibta badankoodu waxay qabaan waa kaga noqon karaa laakiin waa laga fiican yahay bay leeyihin jumhuurku saasay qabaan laakiin inuu kaga noqdaa xaaraan maaha bay yidhaahdeenoo waa wacdi waa ballanqaad walwacdu laa yalzam ballanqaad bay ka dhigantay mar haddaan loo sallimin ballanqaadkaasina laazim maaha bacdi odhanaya waa jiraan waa laazimaya masalada labaad waxay ku saabsantahy ubadkiisa wuxuu siiyo gacanta ha ka geliyo ama yaanu ka gelini inuu kaga noqdaa iyadana waa karaahiyo waxay noqonaysaa shay makruuha laakiin ubadka qaar hadduu ku gaar yeelay deeqda oo aanu kuwii kalena intaa in la eg siinin in waxa la siinayo ubadka in laga simaana ay tahay aanu ogeyn oo loo sheego noqodka taa laga noqonayo iyada waa laga reebayaa ma noqonayso karaahiyo noqon mayso oo nucmaan ibnu bashiir aabbihii waa kii siiyey waxbuu siiyey wixii markaa inankaa la siiyey nucmaan ayaa inanka hooyadii waxay doontay si aanu odaygu ugaga noqon ayaa waxay tii raalli noqon maayo ilaa aad nebiga soo ogeysiisoo markhaati geliso oo nebigu ka markhaati noqdo waa si aanu inankaa ugaga noqon waxaa uu siiyey inankii buu kaxeeyey warkii isagoo fulinaya ayuu nebiga u geeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxu uhi kani waa inankaygii waxaasaa siiyey waan kaa markhaati gelinayaa inaan waxaa siiyey nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam a kulla waladika naxaltahu mila haada aw naxwa haada aw kamaa qaal ubadkaagoo dhan intaa in laeg ma siiso markaasuu maya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ishhad bihi calaa hayrii aniga haddaba cidaan ahayn markhaati geli fa innii laa ashhadu calaa jawr wax dulmi ah kama markhaati galo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax dulmi ah kama markhaati noqonayo ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale ku yidhi ayasuruka an yakunuu fi lbiri sawaa'a ma ku farax gelinaysaa ubadkaagu dhammaan samafalka inay isku mid ku wada noqdaan oo isku si kuugu samafalaan markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi falaa idan mar haddaad jeceshahay samafalkaba si isku mida inay dhammaantood kuugu samafalaan haddaba ha yeelin sidan inaad qaarkood yacni cadiyo ah waxaad siinayso aad ku gaar yeesho ta ha yeelin marka haddii taasi ay dhacdo yacni khayrku wuxuu ku jiraa ama wanaaggu inuu markaysaa ku noqdo ama uu ka simo wuxuu siinayo haddii sababtaa sharcigaa ah looga noqonaayo waxay noqonaysaa marka iyadu inay ka hadhanto shay uu sadaqadaystay ama uu zake u bixiyey ama kafaaro u bixiyey ama sadaqad u bixiyey ama hibaba u bixiyey cidduu ku sadaqadaystay inuu ka iibsada iyaga laftoodii iyaduna waa karaahiyo waa mid markaa makruuha oo laga fiican yahay wey waxay karaahiyo noqonaysaa weliba hadduu markaa cadkeedii u gaadho oo intii ay markaa waxa joogtay uu ka siisto amaba uu uga badiyo laakiin dee hadduu marka waxa qofkii intuu la gorgortamo qofkiina ka xishoodo ila waa qofkii siiyey uu si fiican loo gorgortami waayo oo xaqiisii qayb ka tago dee taa waxbaa ku jira waa ka duwanti ya karaahadu waa ka sii adkaanaysaa marka ila waxay noqonaysaa markaa siduu qof kale isaga celin karayo oo ula gorgortami karayo qofkii siiyey saasoo kale ulama gorgortami karo waxaanu ka warwari karaa dee berri waxa laga yaaba wax dambe inaanu ku siin ileiminkaba isagaa ku siiyey intuu ku ogolaya ka qaaday marka calaa kulli xaal cadkeedii haddii u gaaro oo qiimaha ay joogto markaa ka siisto amaba uga sii badiyo xaaladda caynkaasa waa laga fiican yahay oo dee nafti markaysaga shaygan waxaa jira waxaweye shay jeclays dadka qaar ba hadda waxay doonayaan zakada inay bixiyaan laakiin wuxuu leeyahay ina heblaayo ya xerada ka saari maayo war qaalin yaa iibinaya qaalin yaa iibinayo kuleeyahy aan zaka ku bixiyo waxa ku adag hashan xerada ugu jirta ee u dhalatay ee u kortay ee u inaatay ee u yaqaano ayuu jeclaysanayaa oo naftii markaysa markaa aynay siinayn bixi shilama bixi haddii la yidhahdo waa yeeli karaa mid kale suuqa ka soo iibiyo bixi waa yeeli karaa laakiin yadii quuri maayo galaan baa la daraya hadduu markaa ina heblaayo xerada ka soo saaro taasi colayskeeda dalada marka calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay in dee la quuraa loo baahan yahy shaygan ilaahay dartii loo bixiyo sidii lagu yidhi u bixi u bixiso dhibi kuma sugna shakhsi kale oo u guurtay sadaqadani oo dariiq sharciga ugu guurtay in laga iibsadaa waayo waxay ka dhigantahay shay kale mar haddii sababtii mulkigu isbedelay oo qaacid ahaan culammadu waxay yidhaahdaan tabadulu sababi sababilmulki sababta mulkigu inay isbedeshaa waxay ka dhigan tahay shayga laftiisa inuu isbeddelay saasay ka dhigantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisii ayuu yimi caaisha ayuu u yimi gurigu soo galay waxaa loo keenay ashyaa baa loo keenay cunto ah dee waxa weeye khubus inay ashyaada ahayd baan filaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaanan arkaynin hilib markaa dabka saaran miyaanan arkayn hilibku dee wuxuu ahaa qaliil oo sida loo helaa ma badnayn markaasay tidhi haa ee waxay tidhi waa jirtaaye bariiraa sadaqad loo siiyey adna sadaqadda ma cuntid bariira ayaa sadaqad loo siiyey adiguna sadaqadda ma cuntid markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa laha sadaqa wa calaynaa hadiya yacni iyada nisbadeeda sadaqad bay u tahay iyaduna hadiyad marka hadday inoo siisay hadiyad bay inoo noqonaysaa hadiyadduna waa bannaanta shaygu waa shaygii laakiin sababtaa kala duwan baryaro sadaqad ahaan baa loo siiyey markay mulkiday dabadeed bixintay sii bixinayso waxay u bixin kartaa hab sadaqada waxayna u bixin kartaa hab hadyad ah marka hadiyadnimo hadday u bixiso waxay tahay marka mid banaan marka waxa weeye dee shaygu wuxuu ka dhignaanayaa haddii sababta isbedesho inuu caynta lafteedii inay isbedesho kale ka dhiganta xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal aladii yacuudu fii hibatii kalkalbi yarjicu fi qay'i nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aladii yacuudu fii hibatii kii ku noqonayay hibadiisa iyo wuxuu bixiyey kalkalbi wuxuu la mid ahaaday eyguu la mid ahaaday eygaasoo yarjicu ku noqonaya fii qay'ihi matagiisi ku noqonayo dib u cunaya waxaa kuu bannaan yarjicu fii qay'ihi yarjicu inaad xaalayso iyo inaad sifayso sababtuna waxay tahay asha kalbi ku jirta kalkalbi kalbi mucayana loogama jeedo asha waa jinsiyo marka xagga macnahay nakiro ka tahay sidaas aawadeed jumlada ka daba dhacday labada wajaa ku bannaan walaqad amuru cala alla'iimi yasubunii marka waxaa ku bannaan sifanimo iyo xaalnimo kalkalbi eygu la mid ahaaday yarjicu xaalu eygaasi noqonayo fii qay'ihi mataggiisa inuu cuno ku noqonaayo ay fii akli qay'ih muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd mahalu aladii yarjicu fii sadaqati ka sadaqadiisa ku noqonaya tusaalihiisu ka kamasali lkalbi sida eygoo kaleu la tusaale ahaaday eygaasoo yaqii u matagaaya suma yacuudu fii qay'ihi dabeedna ku noqonaya matagiisii oo faya'kuluhu dabeedna cunaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd alcaa'idu fii hibatihi kalcaa'idi fii qay'i alcaa'idu kii ku noqonaayey fii hibatihi hibadiisa ku noqonaayey wuxuu bixiyey kalcaa'idi fii qay'i wuxuu la mid ahaaday sidii kii ku noqonaayey fii matagiisii ku noqonayo dib cunaayo xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hibada qofku uu bixiyey inuu ku noqdaa inaynay bannaanayn bay culammada qaar ka daliishadeen bacdi culammada ka midina waxay yidhaahdeen waa karaahiyo oo xaaraan ma aha ku noqoshada uu ku noqonaya naskay ku sugan tahay horta ilmaha wuxuu siiyo ama ubadkiisa wax ka mida hadduu siiyo cid ka mida ubadkiisa hadduu siiyo inay xalaal u tahay inuu ku noqdo xadiis baa loo hayaa oo nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam kii wax bixiyey yacni markaa xalaal uma aha inuu ku noqdaa wixii uu bixiyey mooyaane waalidku wuxuu waradkiisa siiyo oo isagu waa ka hadhantahay xaaraannimada waa bannaanta waxayna ku saabsan tahay waa hibadii uu sallimay dadka kale markay xaaraan noqonayso oo xadiisku markaysa markaa waxan ay culammadu ku xambaareen jamaahiirtoodu waa marka hibadii loo sallimay oo gacanta laga geliyey dadka kale oo aan ubadka ahayn markaasay waxa weeye xaaraan noqonaysaa in lagaga noqdaa laakiin inta aan gacanta laga gelin ayuu karaahadani ku saabsan tahay laakiin haddii dadkii kale gacanta laga geliyo aan ubadkiisa ahayn oo uu hibadii u sallimo xalka caynkaasa inuu ku noqdaa xaaraan bay noqonaysa mid u bannaan maaha mid u bannaan maaha tii aanu u sallimin ka warran tii aanu u sallimin waxaa laga qaadanayaa markaana inay xuntaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen markaa lafteeda xaaraan weeye uma bannaana xadiiskan waa la deliishaday labada qoleba waa deliishadeen alladii yacuudu fii hibatii kalkalbi yarjicu fii qay'i ama kamasali kalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi faya'kuluh markaasa bacdi waxay yidhaahdeen eygu dee inuu cuno matagiisa dib u cunaa xaaraan maaha markaa saas aawoodee xaaraan noqon mayso waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkoodoo sheegaya alcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qay'ihi ka hibadiisa ku noqdaa wuxuu la mid yahay sidii mid matagiisii ku noqday shakhsiguna matagiisa inuu ku noqdaa xaaraan bay ka tahay oo dib u cunaa matagiisi marka riwaayadan kale waxay sheegaysaa kalcaa'idi fii qay'i kalbiba lama sheegi waxay daahir ku tahay in shakhsiga laga tilmaamaayo waa midda kale marka lagu matelay xaaladdaa xune eygu ku sugan yahay lagu matelay waa xumayn la xumaynaayo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa lana mahalu saw nooma sugnaa annaga tusaalaha xumi tusaalaha xumi nooma sugnaa xadiiska kun iyo lix boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix iyo afartan wa can cumar bni alkhaaabi radia allahu canh qaala xamaltu cala farasin fi sabiili illahi faadaacahu aladii kana cindah cumar bnu khaaab radia allahu canhu waxa uu qaala waxa uu yidhi xamaltu waxaan ku xambaaray calaa farasin faras ayaan ku xambaaray bimacnaa waa ku sadaqadaystay inuu rakuub ka dhigto fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka inuu rakuub uga dhigto ayaan ugu sadaqadaystay yacni xamaltu waa ku qaaday baa looga jeedaa waa ku qaadayna waxaa looga jeedaa yacni waxaan u siiyey suu markaa rakuub uga dhigto oo markaa faraskaasi u qaado faadaacahu aladii kaana cindah faadaacahu waxaa dayacay faraskii alladii kii kaana uu ahaaday farasku cindahu agtiisa mid ku sugan uu ahaaday ayaa dayacayoo yacni si fiican buu u daryeeli waayey siduu rabay yacni kama yeelin fa aradtu an ashtariyah waxaan doonay buu yidhi haddaan cumar ahay an ashtariyah inaan iibsado ayaan doonay wa danantu annahu yabiicuhu birukhs waxaana maleeyey buu yidhi haddaan cumar ahay annahu yabiicuhu inuu ku iibinaayo birukhsin qiimo jaban inuu ku iibinaayo qiimo jaban inuu ku iibinaayaan maleey oo kollayba waa iibinayaa weliba qiimo jabanna waa ku iibinayaa saasaan maleey fa sa'altu nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaan weydiiyey buu uhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan su'aalay oo faqaala yacni nabiga ayaan su'aalay ma ka iibsadaa faraska kollayba waa iibinayaa faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tashtarih ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatik hana ku noqon sadaqadaadii dib ha ugu noqon wa in actaakahu bidirham haba kaa siiyo dirhamba ha kaa siiyo wax jaban ha kaa siiyo sida dirham oo kale ee ha ku noqon sadaqadaadiiyo ha ka iibsan jawaabu shardiga waxaa daalli u ah hadalka hore ee soo hormaray laa tashtarihi walaa tacud fii sadaqatik marka wain actaakahu bidirhamin dirhamba ha kaa siiye sadaqadaada ha ku noqonin bimacnaa ha ka iibsan fa ina alcaa'ida fii sadaqatihi kaalcaa'idi fii qay'ih maxaa yeelay fa ina alcaa'ida ka ku noqdaa fii sadaqatihi sadaqadiisii ku noqdaa kaalcaa'idi fi qay'ih wuxuu la mid ahaaday sidii mid ku noqday matagiisii mid ku noqday oo dib u cunay saasoo kale u ka dhigan yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qowluhu hadalkiisa uu yidhi cumar xamaltu calaa farasin fii sabiili illaah faras baan ku qaaday ama ku xambaaray shakhsi waxaan ugu xambaaray fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisao jihaadka ah baan ugu xambaaray bimacnaa inuu markaa rakuub ka dhigto ayaan u siiyey macnaahu macnihiisu waxa weeye tasaddaqtu bihi cala bacdi almujaahidiin waxaan faraskaa ku sadaqadaystay mujaahidiinta qaarkood baan ku sadaqadaystay eh, si ay markaa jihaadkii ugu adeegsadaan ma ahayn cumar mid faraskan waqfay oo faraska inuu waqfay ma ahayn hadduu faraska waqfi lahaa dee iibkiisuma ma bannaanaadeen ee eh, wuxuu ahaa miduu sadaqadaystay buu ahaa oo qofkan la mulki siiyey oo mulki ah marka qofka la mulki siiyeyna siduu doonu ka yeeli karaa hadduu doono waa bixin karaa hadduu doono waa haysan karaa hadduu doono waa iibin karaa yani markaa tasarufkiisu waa u bannaananaya waa sida maalkiisa ugu tasarufayoo kale buu uga karaa marka sadaqada ayuu markaa u siiyey laakiin ma waqfin xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cidda aan awoodi karayn taacadii in lagu caawiyo ama jihaadkii oo kale in lagu caawiyo oo haddii rakuub loo siiyo cid markaa e, jihaadkii waxay u adeegsanayso dee inay tahay shay fiican sida rakuubku kori lahaayoo kale in lagu caawiyo la siiyo ama hubkuu ku dagaalami lahaayoo kale la siiyo haakada waa icaana cala ataaca yacnii waxa weeye sadaqadna waa tahay oo ajar waa ku jiraa marlabaadkana waa shay yacni markaa jihaadkii cid lagu caawinayo oo kii lagu caawiyey laftiisu daacadaa uu samaynaayo dee ajar baa uga noqonaya qofkii kale laftiisa saabista uu sababay iyo caawinta uu ku caawiyey marka faraskii ayuu dayacay oo bimacnaa si fiican uma daryeelin hadday tahay calafkiisa iyo biyihiisa iyo xanaanayntiisa ashyaada noocaasa ayaanu si wanaagsan u ilaalin marka inuu xoogaa faraskii xoogaa darxumaystay ayuu u arkay dabeedna wuxuuhi kollayba wuu oo qiimo jaban buu iska siinayaa siinayaayee dib u iibso inta aanu ficilkii ku kicin buu nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam dad fara badani markay ficilka sameeyaan dabadeed bay yidhahaan saaya saasaanu saasaannu samayne ka warrama saxduna maxay tahay shayga intaan la samayn ka hor in fatwada la raadiyo oo la doono yacni xukunkeedu wuxuu yahay laakiin marka la sameeyo dabadeed ee shaygii dhacday qofka iska tasarrufay hadhow inuu yidhahdo saasaan yeelay waxaa ka fiican marka hore tallaabada uu qaadayo si uu marka waxa weeye si sharciga waafaqsan uu u tallaabsado marka hore fatwada inuu raadiyo doono marka intaanu ku tallaabsan cumar oo aanu faraskii dib u iibsan ka hor ayuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aalay fasa'altu nabiya sala allahu aleyh wasalama faqaala laa tashtarih walaa tacud fii sadaqatik nebigu marka wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha iibsanin sadaqadadan ha ku noqonin walow qiimo aad u jabanba ha kaa siiyo wain actaakahu bidirhamin ay falaa tashtarih hadduu xataa dirham kaa siiyo hal dirham sadaqadaadii ha ku noqono ha iibsanin ay sababtii nabigu wuxuu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ka sadaqadiisa ku noqonaya wuxuu la mid yahay sidii mid matagiisii dib ugu noqday ayuu la mid yahay kaasuu la mid yahay marka iibsiga la iibsanaayo lafteeda in la diidaayo ayaa laga qaadanaya culamadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sadaqadii in la iibsado ma aha waa inaan aslanba qofka aanu iibsan oo waxa weeye taxriim bay ka qaateen inay xaaraan tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen karaaha weeye haddii qofku aanu qiimihii eh, jebinaynin oo waxaweeye markaa qofkii uu qiimaha u gaarayo oo qiimahay tahay uu ka siisanayo xaaladda caynkaasa eh, iibkeedu waa bannaan yahay laakiin waxay noqonaysaa uun marka mid laga fiican yahay mid laga fiican yahay bay noqonaysaa laakiin haddii uu markaa waxaweye siintii markii hore siiyey qofka waxoogaa ku toojargaraynayo oo qiimihii uu jabsanayo oo qofkiina si fiican aan ula gorgortami karin oo leeyahay intaa iga sii qiimo yaroo jabanoo dee shaygu aanu joogin oo qof kale dee aanu ka siiyeen dabeedna intuu ka haybadaysto yaa wixii yaraaya jabnaa uu ka siisto xaaladda caynkaasoo sadaqadiisii wax ka miduu dee ku noqday oo xataa qiimihii umuu gaadhin qofkanna lama gorgortami karayn uu isagu siiyey waa ka haybadaysanayey oo waa ka xishoonayey marka sidaas aawadeed ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa mid mamnuucan bannaanayn bay noqonaysaa taasi waxay noqonaysaa mid waxaweeye markaa ay noqonaysaa xadiiskana jabnaantaasi dee waa ku sugan tahay nowcan maa ya wain actaakahu bidirhamin waa kii marka horena yidhi wa danantu annahu yabiicuhu biruqsin qiimo yaroo jaban inuu siinayo baan maleeyey buuri marka jumhuurku waxay leeyihin hadduu qiimihii gaadhaayo aanu qofka marka waxa waxaweeye eh, aanu baksaynin xaaladda caynkaasi waa ka iibsan karaa laakiin cid kale oo laga sii iibiyey hadday noqoto gacan kale uu galo iyada ishkaal kuma jiro inuu iibsan karo wax dhibina kuma sugnaan inagii hore u sheeganay qaacidada ah tabadulu sababu shayi shayga sababtiisii ama mulkigiisii inuu isbedelo sababtiisii waxay ka dhigan cayntiisii inay isbeddeshay qaacida macnahaasaa jirtay oo haddii waxa weeye shaygu yacnii qof uu si ku soo galo laakiin qof kale uu si kale ugu tago ka duwan waxay noqonaysaa marka kala xukun bay noqonaysaa kala xukum ayay noqonaysaa baabka laba boqol iyo lixiyo siddeetan baabu ta'kiidi taxriimi yatiim xoolaha agoonku inuu xaaraan yihiin adkaynta la adkaynaayo ayuu u baab yahay xoolaha agoonka in lagu tacadiyo ma aha waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa manciga la diiday iyo xaaraantinimaynta xoolaha agoonta la xaaraantinimeeyeyna aad iyo aad baa loo adkeeyey marka taxriimkaasi inuu mu'akad yaho aad u adag yahay ayuu marka u baabaystay waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay xoolaha agoonta in lagu tacadiyo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara ina aladiina kuwii yaakuluuna cunayey amwaal alyataama dulman xoolaha agoonta cunayey dulman xaal ay daalimin yihiin cunayey ama dulman ay lidulmin yacni dulmi daraaddii u cunaayey ama dulman ay daalimiina xaal ay daalimin yihiin oo xadgudbeen cunaayey inamaa yakuluuna fii butuunihim naaraa waxay ku cunayaanoo keliya oo ku cabbaynayaan fii butuunihim caloolahooda naara naar bay ku cabbaynayaan oo ku cunayaan waxay ku gorayaan calooshooda ay ka buuxinayaan oo ku cabbaynayaan waa naarun yacni ma'aalkay naar noqon doontaa oo sidaa xoolaha agoonta ay uga dhergayaan bay naarta uga dhergi doonaan wasayaslawna saciira waxay geli doonaan naar olol badan bay geli doonaan waa waciid iyo goodi aada u daran weeye goodiga caynkaasee naarta loogu goodiyaayo dunuubta sida gaarka ugu soo aroorayna waxaa la yidhaahdaa kabaa'ir baa la yidhahdaa marka xoolaha agoonta in lagu tacadiyaa waxay noqonaysaa eh, min kabaa'iri dunuub dambiyada kuwooda waaweyn bay ka mid waayo xadkii aakhira ku sugan cuquubo makhsuusa in aakhira loo yeelay ayaa ku sugan wa qaala tacaala allah waxau yidhi walaa taqrabuu maalyatiimi ila bilatii hi axsan walaa taqrabuu ha u dhowaanina yatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanina xaal axwaasha ka mid ah u dhowaanina ilaa bilatii axsan xaala ku dheehantihiin tii wanaagga badnayd mooyaane si kale ha ugu dhowaanina bimacnaa khaslaba siday ka wanaagga badan tahay inaa u samaynaysaan mooyaane si kale ha ugu dhowaanina xoolaha agoonta sida aslaxa u ama axsanka u ah bes in loo yeelayaa mujaahid waxau yihi bilatii axsan waxaa looga jeeda atijaara in loo rogrogaayo loogu baayac mushtarayo si ay faa'iido xoolahaasi u soo saaraan oo ugu tarmaan oo ugu siyaadaan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen si kastaaba siday uga wanaagga badan tahay in loo yeelaa laazima sina waa axsan sina waa xasan hadda labada siyood midnaba yacnii eber maaha labada mid waliba waa wanaagsan tahay laakiin waa si kale wanaag badan yihiin xoolihii baa loo xanaanaynaya waa loo daryeelaya waa loo ilaalinayaa laakiin sidoodii baa loogu hayaa waana laga biilayaa waa xasan in loogu tijaareeyo loo rogrogo oo faa'iido ay u soo saaraan xooluhu u tarmaanna waa axsanu min daak kaa waa ka sii wanaag badan tahay hadday suuragal tahay waxaa waajib noqonaysa in loogu tijaareeyo oo in layska hayo ma aha waayo axsankii baynay ahay in laysaga hayo laga biilo ilaa intay ka dhammaanayaan ya saas axsankii ma ahae xasan bay noqonayaan laba tijaaraa labadaba loo gelin karaa labadaba agoonku waa ka faa'iidaya xooluhu waa u ziyaadayaan laakiin eh, labadii baa sii kale faa'iido badan yacni midnaba khatar looga baqi maayo oo tijaaraadka qaarkood baa markaysaga waxay dhex yaalliin khasaare iyo faa'iido badan marka tan noocaasoo kalea ah ma aha khatar looga baqayo oo markaysaga weyni ma jirto labadabana waa ka faa'iidaya laakiin mid baa sii faa'iido badan inay ka khatar badan tahay tan kalena ma aha waxaa waajib noqonaysa sidaa sii faa'iidada badan in loo sameeyaa waajib ku noqonaysa haddii sida faa'iidada badan loo samayn waayo oo sida laga faa'iidada badan yahay loo sameeyo waa loo rogrogay waa loogu tijaareeyey laakiin sidii laga faa'iidada badnaa baa xoolihii loogu tasarufay qofka ku tasarufaya wuu dembaabaya waayo sidii waajibka ahayd ma yeelin oo ah walaa taqrabu maal yatiimi ila bilatii axsan axsan uma aha sida laga faa'iidada badan yahay ya yani sida wanaagsan bes lama odhan si wanaag ah laakiin waxaa la yidhi si axsan ah axsanna waxay tilmaamaysaa ismu tafdiil ismu tafdiilku wuxuu faa'iidaynayaa waa inay sidaasi ka wanaag badan tahay siyaalaha kale ka wanaag badan tahay marka marba sida u door karoon ama u faa'iidada badan ama aslaxa u ah agoonka in loo yeelo ayaa waajib ah si kale in loo yeelaa yani markaa ma bannaana wa qaala tacaala allah waxauu yidhi wayas'aluunaka can lyataama qul islaaxun lahum khayr wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can lyataama agoontay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa islaaxun lahum khayr islaaxun hagaajinaya islaaxin lahum khayr ayaa u wanaagsan in islaax loo sameeyo islaaxun lahum in yaga loo islaaxiyo loo hagaajiyo xoolahooda ayaa khayrun yacni khayr badan yacni wain tukhaaliuuhum faikhwaanukum haddii aad markaa wax ku darsataan faikhwaanukum waa walaaladiin wallahu yaclamu almufsida min almuslix wallahu allahna yaclamu wuxuu og yahay almufsida ka wax kharribaya waa og yahay oo ka soocayaa min almuslix ka wax hagaajinaya markii ay soo degtay aayadaha sheegaya xoolaha agoonta in aad loo adkeeyey iyo waciidada ku saabsan markay soo degeen aayaadkaasi iyo adiladaasi ayaa asxaabta qaarkoodoo agoon hayay waxay sameeyeen dheri gaara inay u sameeyeen wuxuu u soo qaadaa yacni biilkiis dheri gaaraa loogu kariyaa iyaguna dheri gaaray wax ku karsadaan agoonkii waa looga soo ridaa waa la siiyaa wuxuu cuni waayo waa loo daboolaa yacni marka ay xumaadaanna waa la qubaa qof kaloo wax ka dhadhaminaya ama wax la cunaya ma jiro dherigiisaa loo gaar yeelay wuxuu soo reebo xataa markaa ka soo hadhaa cid kale lama cunayso markaasaa aayaddani ku soo degtay in islaax loo sameeyo oo iyaga markaa loo hagaajiyo waxooda ayaa khayr laakiin haddaa isku darsataan oo biilkii yacni waxaweye aa qaadanayseen iyo kii markaa agoonku laysku daro laysku kariyo waa walaaladiinna bimacnaa waa idin bannaanta laakiin allah baa kala garanaya oo kala soocaya ka wax kharibaye doonaya wax ku darsadka inuu xoolaha agoonta ku cuno iyo ka wax islaaxinaya marka biilkii laysku daro wax yar baa dee isagii qabanaya laakiin dheri gaara ah haddii loo kariyo dee dheriga gaarkii wuxuu noqonayaa inuu intaa kaga bato laakiin marka loogu daro in yar oo loogu daray oo intii dheriga gaarkaa loogu karinayay aan ahayn ka yar ayaa ku fillaan karta marka qofkii islaax u jeeda oo inuu wax kharribaayo aan u jeedin xoolaha agoonta inuu iska cunayo aan uga jeedin xaalka caynkaasa wax isku darsigaa loo diidi maayo ilaahayna isaga ayaa og ka wax islaaxinaya ee islaaxa doonaya yacni marka daahiran wa baatinan camalkiisu islaax yahay niyadiisuna islaaxa tahay iyo ka wax fasahaadinaya ee camalkiisu ifsaad yahay iyo xoolaha agoonta inuu iska cuno iyo in markaa niyadiisu ay tahay inuu markaa waxaweeye cadweyn xoolaha agoonta uu ka cuno yacni ilaahay baa kala garanaya sidaana ka abaalmarinaya marka waxaa laynoo tilmaamaya xaalka wax laysku daraayo oo biilkii agoonku qaadanayay xoolihiisa laga siinaayey iyo biilka kale laysku daraayo ee haddii islaax iyo wanaag looga jeedo agoonkiina wax loo daryeelayo aan xoolihii agoonka loogu marmarsoonaynin yani marka waxbaan isku darsanay ya waxbaan ugu darnay taas inaan dhibaato ku sugnay taa inaan dhibaato aynu ku sugnayn qofkii hadduu qani yahay qofkan xoolaha agoonka haya xoolihii agoonka waa inaan waxba ka qaadan hadduu faqiir yahay xoolihii agoonkana u rogrogaayo uu doonaayo xoolahan agoonka inuu markaa eh, ugu tijaareeyo u ilaaliyo isagii maslaxadii naftiisii uu kaga mashquulayo halkuu isagu marka waxaa risiq halkuu isagu markaa doonan lahaa yacni shaqo iyo markiisa marka u raadsan lahaa xoolahan uu ku mashquulsan yahay xaaladda caynkaasa uu sidaas yahay waxaa u bannaanayd xoolaha agoonta inuu wax ka isticmaalo waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf kii faqiir ah macruuf ha ku cuno macruuf ha ku ma waxaa loo jeedaa yacni waa qaadanayaa oo bimacnaa ma qaandhabaayo mise waxaa loo jeeda waa qaandhabaya cumar bnu khataab ra'yi gaaraa laga sheegay oo uu yidhi kan faqiirka ahi macruufkanuu ku cunayo waxaa loo jeedaa in markaa waxaweeye uu qaandhabayo marka uu ka daysanayaa waana qaandhabaya laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay mareen salafan wakhalafan falya'kul bilmacruuf inay noqonayso yacni inay u bannaan tahay aynay qaan ku ahayn taana laga tilmaamayo muqaabilkii camalkiisa in loo ruqseeyey xaaladda uu faqiir ka yahay yacni markaa kan markaa mas-uulka ka ah xoolaha agoonta waxay haddaba culammadu yidhaahdeen wuxuu ka isticmaalayaa ma ujratulmithli buu qaadanayaa mise nafaqada ayuu qaadanayaa masruufkiisa labada iyamuu qaadanaya ujrada isagoo kale laga qaato xoolahaasoo kale ma in la miduu ka qaadanaya mise wuxuu ka qaadanayaa nafaqadiisa masruufkiisuu ka qaadanayaa ee ujratulmisli ma qaadanayo ahlucilmigu waxay yidhahdeen labada ta u doorka roon agoonka ayuu qaadanayaa oo mar baa waxaa dhici kartaa masruufkiisa iyo nafaqadiisu inay fara badanayso oo ujratulmisligu yaraanayo waa inuu markaa ujratulmisliga qaataa waayo agoonka waxa u door roon tan qadarka yar uu qaadanayaa u door roon mar baa waxaa dhici kartaa in waxaweeye ujratulmisligu u farabato oo nafaqadu marka iyo masruufku u yaraado markaana masruufku qaadanaya kolba ta buu qaadanaya haddii masruufku yar yahay masruuf buu ka qaadanaya haddii ujratulmisligu yar tahayna ujratulmisliguu ka qaadanaya maxay sidaa culammadu yidhaahdeen waxay yidhahen axsankiibaa marba mid u ah walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xadiidka kun iyo lix boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ijtanibu sabca almubiqaat nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam ijtanibuu ka dheeraada asabca almubiqaat toddobada wax halaaga ka dheeraada toddobada dembi ee wax halaaga ka fogaado ka dheeraada qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam wamaa hun maxay yihiin toddobada dembiye wax halaagaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ashirku billaah waa in allah loo shariig yeelo oo rabbi laga gaaloobo ama allah cid kale lala caabudo wasixru iyo sixirka ama falka wa qatlu nnafsi alatii xarama allahu ila bilxaq wa nafsi iyo naftii in la dilo allatii taasoo xarama allaahu ilaahay xaaraantinimeeyey dilkeeda ilaa bilxaqi sabab xaqa in lagu dilayo mooyaane ama xaal xaq lagu dheehan yahay in la dilayo mooyaane ama bisababi alxaqi sabab xaqa in lagu dilayo mooye si kale aan loo dilin wa aklu riba iyo ribada in la cuno wa aklu maal yatiim iyo xoolaha agoonta in la cuno agoonka ama jinsiga yatiim oo agoonta ah in xoolahooda la cuno watawalli yowma azaxfi iyo jeesiga la jeesto oo goobtii laga cararo yowma zaxfi maalinta gaalada lala kulmo iyadoo gaaladii ay tiro badan yihiin oo gurguuranayaan zaxfi maxaa looga cabiray yani marka zaxfiga waxa weye gurguuradka weeyi marka waxaa laga tilmaamayaa yacni gaaladii oo fara badani maalintay duulaan ku yimaadaan in laga cararo waxay iyaduna ka mid tahay dembiyada muubiqaadkae waxhalaagaya ka mid tahay waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat waqadfu lmuxsanaati dumarkii dhowrsoonaaya cafaa'ifta ahaa in la gano oo zina lagu gano almuxsanaat waxaa loo jeedaa alcafiifaat baa loo jeedaa waayo muxsanaat macaani kala duwan bay usoo aroortaa mar waxay u soo aroortaa iyadoo looga jeedo almutasawijaat kuwa yacni markaa ninka leh ee la qabo mar waxay u soo aroortaa alxaraa'ir kuwa xorta ah mar waxay u soo aroortaa alcafaa'if kuwa dhowrsoon ayay u soo aroortaa marna waxa weeye ixsaanka islaamnimada waa lagu sheegaa marka macaani kala duwan bay u timaadaa hadda waxaa loo jeedaa alcafiifaat baa loo jeedaa wa qadfu lmuxsanaati ee dumarka dhowrsoon in la gano zina lagu gano dumarkaa dhowrsoonoo almu'minaati iimaan leh iimaan ku sifaysan almuxsinaat iyo almuxsanaat eh, labadu waa jiraan oo saadka la hoos dhigo ama la kor dhigo waa wajahayn baan filaya duu wajahayn saasaan filaya waa alghaafilaati ee mooganaa oo bimacnaa eh, xumaan aan ka warqabin yacni khafle kaga sugan xumaantaba xumaan inay sameeyaan iska dhaafay khaflay kaga sugayeeno ma oga waxa la sheegayba muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhariy muslim baa isku waafaqay almubiqaat almuhlikaat almubiqaat waxa weeye waa kuwii wax halaagaya weeye wabiqa yowbaqu wuuqan wuu halaagsamaan loo jeedaa wabiqa yowbaqu wayabiqu wubuuqan bimacnaa halak waa halaagsameen marka almuubiqaat almuhlikaat weeye waayo awbaqa ya awbaqat fahiya muubiqa xadiiskani wuxuu sheegayaa toddobada dembiye waxalaaga waa dembiyo waaweyn oo cadaab sababaya toddobadaa dembi iska jiroo ka fogaado ka dheeraada ijtanibu sabca almuubiqaat toddobadan dembi dhammaan waa dembiyo kabaa'ir ah waa dembiyo waaweyn waana dembiye waxalaagaya nabiga calayhi salaatu wasalaam asaaliibtii tacliimtiisay ka mid ahaatay inuu dadka wakhtiyada qaarkood u sheego tirooyin markaysa markaa uu sheego marba siday in u qabtaan laba sidaasa saddex baa sidana afar baa sidana shan baa sidana yani waxaweye toddobaa sidaasa yani sagaal baa sidaasa wa min asaaliibi tacliimi nabiy sala allahu aleyh wasalam ya ashyaada qaarkood oo markaa laynoo sheegaayo maaha inay ku kooban tahay caddadkaas adilo kalea soo arooraysa oo sheegaysaa ashyaa kaleoo la midii inay jiraan oo iyaguna caynkaasoo kale ah hadda maaragta inkastoo culamada qaarkood ay ku xambaareen cadadada nebigu uu sheegayo calayhi salaatu wasalaam ay ku xambaareen in waxaweeye marba intaa la ogeysiiyey dabeedna intii uu sheegay dabeedna inta kale ee ziyaadada ah ee axaadiista kale ku soo aroortay ay tahay wax dib laga ogeysiiyo looga sheegay ahlucilmiga qaarkood saasay ku xambaareen waana culammada de qabta inuu cadadku mafhuum leeyahay laakiin culamada odhanaysa alcadadu laa mafhuuma lahu tirooyinku mafhuum ma leh ma diidayso haddii la yidhaahdo toddobaad sidaasa in ashyaa kaleo toddobada aan ahaynoo iyaguna sidaasi inay jiraan diidi mayso diidi mayso wahaakada marka toddobadan dambiye waxaa laagaa mawdicu shaahid wuxuu uga jeedaa wa aklu maal maalyatiim xoolaha agoonta in la cuno cunista aayadduna waa sheegtay ina aladiina yaakuluuna amwaal alyataama dulman cunista culimmadu waxay dhahen waxaa looga jeedaa tasaruf lagu tasarufaayo qofkii ku takrifalayo iskii ama cunto ama wixii la macnaa uu ku isticmaalayo ya saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa min qabiili mafhuumi almuwaafaqa mafhuum muwaafaqo weeyaanoo akli baa la sheegay wixii kale la macnihina ee aan farqi u dhaxayna waa la mid hadduu markaa ka aradbeelo xoolihii agoonta hadduu markaa ku deeq barto cid kale siiyo hadduu guryo ka dhisto hadduu marka yacnii sidii ugu tasarufaaba agoonkii farqi uma kala leh haddii xoolihii markaa laga baabi'iyey ma inuu cunug kaga baabi'iyey mise inuu ka aradbeeluu kaga baabi'iyey mise inuu guryo ka dhistay mise inuu bixiyey mise inuu gubay agoonkii wax farqiga u samayn mayso xoolihiisii waa waaye marka waxay yidhahdeen bacdu ahli cilmi waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati alkulli jus ka midaa la sheegaya anwaacdii yacni itlaafka xoolaha agoonta laga baabi'inayey ayaa wax ka mida la xusay waxaana loo jeedaa inta kalena inay la mid yihiin marka min qabiil mafhuum ya mise min qabiil mantuuq aqwaal bay culammadu ka leeyihiin usuuliyiintu ay ka hadlaan masalada noocaasa calaa kulli xaal waxaa la isla ogol yahay inay isku xukum yihiin in la cuno iyo in si kale xoolaha looga baabiyaa inay isku xukum tahay bay culammadu isku waafaqsan yihiin laakiin tacbiirkay ka cabirayaan markay leeyihiin ma mafhuumba ma manduuqba manduuqu ma mid xaqiiqiya ma mid majaaza ma mafhuum muwaafaqa ma qiyaas jeliyaba aqwaal afara iskaga sugan laakiin waxaway mu'adduhu iyo macnuhu waxay tahay waa isku mid sidii xoolaha agoonta loo baabi'iyaaba xukum ahaanna ma kala duwanaanayso isku mid bay noqonaysa dembiyadan waxalaagaya waxa lagu bilaabay dembiga ugu weynaanshaha badan oo gaalnimada ah ashirku lakbar dembiga labaad ee la sheegay waa sixirka ama waa falka haalibanna waxay yidhaahdeen culammadu falki ma suuroobayo haddaan markiisa markaa gaalnimadii lala iman yacni waxa weeye shayaadiin baa falka ka adeegta si fiican uguma adeegayaan oo uguma shaqaynayaan qofku haddaanu gaaloobin dembiga saddexaad waxay tahay naf ilaahay xaaraantinimeeyey dilkeeda in xaqdarra lagu dilo wa qatlu nafsi alatii xarama allaahu ila bilxaq sabab xaqa in lagu dilaya mooye si kale aan loo dilin nafta ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey kuma gaarho keliya muuminadda naftaasi ama muuminad ha noqoto ama kaafirad ha noqoto gaalad iyo muslimad tay doonta ha noqoto dilkeeda haddii dilin marka annafsu almu'mina ama annafsu almuslima waa nafta koowaad ee ilaahay dilkeeda xaarantinimay annafsu dimmiya gaalkii kaafirka ee ahaa ee muslimiinta ku hoos noolaa ee waxaweeye marka jizyada laga qaadayo axkaamta islaamkuna ku dareeraysay waa yacni nafta labaad ee ilaahay dilkeeda xaarantinimay xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun annafsu athaalisa nafta saddexaada ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey waa annafsu almucaahada waa nafta cahdiga la siiyey waa gaalkii muslimiintu la heshiiyeen cahdiga ay muslimiintu la lahaayeen waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna mucaahidan iyo mucaahadan labada waa loo dabdiyaa in marka waxa weeyaan la dhigo ha'da caynulkelima Eh, iyo in markaa la kordhigo labada mid walba waa loo xarakeeyaa laakiin waxaa eh, fiican kordhiga ayaa markaa acla ah kordhiga ka fiican hoosdhigga man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna qofka qof mucaahada dila gaal muslimiintu heshiis la leeyihiin lam yarax raa'ixata aljanna ma uriyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam urta jannada ma uriyo xadiiska bukhaariga nafta marka waxaweye afraad ee ilaahay dilkeeda xaaraantinimeeyey waa kii musta'minka ahaa ee ammaanka la siiyey cid muslimiinta ka mida ay ammaan siisay wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xata yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah yani waxa weye almustamina kii markaa e, mustaminada naftii ahayd waa kii ammaanka markaa la siiyey oo cid muslimiinta ka mida waxay noqonaysaa nafaadilkooda ilaahay xaaraantinimeeyey soo gelaysa waxaa kaloo la mida arrusul ergada gaaladu soo dirtaan ergadana in la laayaa ma bannaana ergada gaaladu ay soo dirteen yagana in la dilaa ma bannaana lowlaa ana arusula laa tuqtal waa kii xadiisku tilmaamaya waayahay marka intaas oo nafood waa inaan mid naba la dilin sabab xaqa in lagu dilaayo mooyaane sabab xaqa in lagu dilaayo yacnii dimmigii ama mucaahadkii kuwaasoo kale waxaa lagu dili karaa inay cahdigii si sariixa oo cad u jebiyeen hadday si cad u jebiyeen oo ballanfur waxaan mooyaane wax kalaba aqbali karin ay sameeyeen xaalka caynkaasa waa la dilayaa biduuni iclaan iyadaan waxba la ogeysiin oo la odhan wax ballan inooma dhaxeeyo ayaa la dilayaa waa sidii kacbu bnu ashraf dee cahdi buu lahaa soo maa laakiin ballankii si cad oo sariixa ayuu u jebiyey maadaama ballankii si cad uu u jabiyey dee in markaa la ogeysiiyo ballan inooma dhaxeeyo uma baahnayn wa ima takhaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim cala sawaa waa marka amaaraad ka muuqdaan oo si cad aanu u jebin bay aayaddu ku saabsan tahay laakiin si sariix oo cad hadduu u jebiyo ya oo ballanfur mooye waxaan wax kalaba aqbali karin uu la yimaado xaalka caynkaasa biduuni iclaan in la dilo ayaa bannaan kacb ibnu ashraf nebiga calayhi salaatu wasalaam waa caayayey gabayacay u tirinayey gaaladu u tegayey waa soo kicinayey yacni waa soo tirtirsinayey yacni marka waxa weye inay ku soo duulaan buu ka shaqaynayey mana qarsanayn nabigan calayhi salaatu wasalaam gabayaacaya ayuu tirnay taasaaba ugu weynaansha badan marka waxay noqonaysaa wax ballan oo dhowrayaa ma jiro ballankiisi waa bura cahdigiisa wuxuu noqonayaa sidii waxaan jirin saasuu noqonaya asbaabta shareecada laynagu sheegay nafteeda dilkeedu inuu ku bannaanaado waxay soo gelaysaa ila bilxaq ya laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaas qof muslima dhiiggiisu xalaal maaha laa yaxilu dama imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu allah ila biixda alaas qof muslima oo shahaadateynka qiraya dhiiggiisu xalaal ma aha inuu markaa waxa weeye saddexdan la yimaado mooyaan saddexdii waa maxay waa inuu diinkii ka baxo waa inuu qof markaa muslima yacni markaa oo dhiiggiisu dhowran yahay uu dilo waa inuu markaa zino la yimaado bacda ixsaan isagoo goor hore soo maray oo guurkaasi saxiix yahay galmana ku sameeyey kadib haddana markaa waxa weeye u zinaysto markaana dhiiggiisu waa bannaananaya xadkiisa rajmi ah rajmiguna dil buu keensanaya haakada wa aklu riba ribada in la cuno waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub waa baabka soo socda inoogu iman doontaa wa aklu maal yatiim watawalli yowma azacfi in waxa weeye markaa laga cararo gaaladii waxaa laga reebay ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a oo kuwa markaa ka cararaya goobta haddii waxa weeye niyaday u cararaya ay tahay yacni yuri alfarata wa yanwi alkara waa u baqa beenlaynayaa gaaladii suu u laayo xaalka caynkaasa waxa weye waa u bannaan tahay cararka noocaasi waayo waxyaalo dagaal hadduu markaa ciidan kale oo marka waxa weeye muslimiinta ka mida uu doonayo inuu biiriyo la gaashaan qabto iyagana waa u carari karaa waxaa dhici karta in laba goobood gaaladii ka dagaalamayaan marka ciidan baa dhici karta inay u baahan yihiin gurmad marka kuwan inuu ka cararo kuwaas markaysa markaa waxaan yacni uu u dunmo oo kuwa ku biiro oo la gaashaan qabta waa u bannaan tahay calaa kulli xaal suurada cararku waa isku mid laakiin niyadaa kala duways oo ninka isagoo sii cararaya haddii la dilo dee marna waxay noqonaysaa dilkiisaas la dilay isagoo caasiya la dilay marna isagoo cisyaan ka maran baa la dilay suuradii ficilku waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan tahay min xaysu niya xagga niyaday ku kala duwan tahay niyaday ku kala duwan tahay gaaladii markay aada u fara badan yihiin oo tirada muslimiintaee markaa u jilib dhigaysana ay yar tahay oo cadad yar oo muslimiinta ka midii meesha ay joogaan gaalo fara badanna ay ku yimaadaan oo laban laab uga badan xaaladda caynkaasa way u bannaan tahay cararku waa u bannaan tahay alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibu miatayn calaa kulli xaal markii dambe waxaa xukunkii muxkamkaa laga dhigay ninkii muslimka ahaa laba in lagu aadiyey ama laba lagu beeday oo haddii markaa laba gaal ay la kulmaan inuu ka cararaa aynay u bannaanayn laakiin wixii ka badan uu ka carari karo waatuu cabdullaahi bnu cabbaas uu yidhi oo ay ka asaxday bisanad saxiix man fara min inayni faqad fara waman fara min alaaati fama fara cabdulahi bnu cabaas sanad saxiixa waxaa kaga soo aroortay ruuxa ka carara laba ka cararaa faqad fara waa cararay yani wuxuu u jeedaa xukum firaar buu leeyahay xukunkii cararka ayuu yeelanayaa waman fara min alaasatin fama fara ka saddex ka cararaa ma cararin inuu carari waa jirtaayo waxaa loo jeedaa xukmalfiraari ma leh hadduu ka cararo yani waxaweyn xukunkii firaarka ama cararka yeelan maayo waciidkaasi markaa kuma rumoobaayo macnaha laga tilmaamayaa saas weeye marka tiradii marka gaaladu hadday fara badan yihiin muslimiintuna yar yihiin yacni ruqsaa ka imanaysa ruqso ayaa markaa ka iman karta wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat dumarkii muuminaadka ahaa ee dhowrsoonaa ee xumaanta ka mooganaa in zina lagu ganaa iyaduna waxay ka mid tahi min kabaa'iri ka waran raggii dhowrsoonaa haddii zina lagu gano ee mu'miniinta ahaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi waa la mid xukum ahaan isku mid weeye oo wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro in cidda la ganee zina lagu ganee dhowrsooni ay tahay cid lab iyo cid dhadig inay tahay wax faariqo muctabara u dhexeeyaan jirin marka waa isku xukum marka waxay noqonaysaa mafhuum muwaafaqay noqonaysa yacani wax farqiga u dhexeeya ayaan jirin saas aawadeed mid walba waxay tahay min kabaa'ir dunuub ayay noqonaysaa sidaas baan la kala farqin xaddulqadfigu cidduu ka imanayo inuu yahay ka la ganaylab yahay inuu dhadig yahay aan farqi loo kala yeelin mar walba noqonaysaa xaddulqadfigu inuu ka imanaayo qof dhoorsano muumina haddii zina lagu gano xaddulqadfi uu ka waajibayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta